ah fi lafdi baabkaas oo fi lafdi kafiyi alfaadiha alfaadi axaadis axaadiis alfaadeeda garsan koobo keeden eh hadmayba min idaafati sifati lilmawsufi sifi liilaafiye mawsuf yelang ilaafi asalshe maybua fi lafdi alfaadiha baabkaas oo fi lafdi alfaadiha alfaadi axaadis axaadiista alfaadeeda koobawkeed ahaadi alfaadaas oo alkhafiyati garsoon axaadiis oo alfaadiya garsoongna lafdiye fasire wari musanif lafdiye manaha lafdag may buaha shagalka nagade fasir macneeyo nagade kulina shay oo ya kumid ailika gefne daraadiye marjacna aidan baahane daraadiye on lafdiye lay mana wayanbagi koobe lafdag wayanbagi may haboona likuli raakibin koo fadaw kas fi laakirati aakira ini deero dargidiya deer fadaw mayn haboona an yacrifa huwa raakibkaas ini barado hadihi tanbarati alaadii aadii tanbarad e yaclama alfaadahaw alfaadiya barad wayabxasa can macnaaha macnishe baarbaar wayanqulaha guuri wayacmala bima fiha dhati walika sugnaadi kacamal fal intaasiya haboon waylanka oo aakira fadaw danki aakira badan kuleho darje aakira deere fadaw axaadiistan ini bardo fayleer musali nasiya nasixatan lilumma umadu soong naseexeya wasaasiyey manaa imaam kasta kitaab marki sanifaw kitaabka amaane kitaabkay hal baradooy aakhira likaderesala wala saasan legnay yani nasixa wa umada lang naseexeyaha wayanbagi ma haboona likuli raakibin koofadaw kasta fi laakhirati fi nayli darajaatiha darajaat aakira darjiyaalshe derowshe fadaaw may haboona yacrifa hadi tan ini kas al axaadiia kas may wali limaama ladigi darteedan kas ishtamalat hiya axaadiista shamlidi aleyh ma korshay shamlidi kulmidi an min almuhimaati min alumuuri umuur eh almuhimaati umuur muhim ane umuur muhim axaadiista shamlida resaasan habon waxtawad hiya axaadiistan koobtay aleyhi ma korshay koobti min atambihi buraarujin e calaa jamiici daacaati daacyaala dhamaantiyo laska buraarijiye axaadiista muhimaada koobti haddina daaci dadka buraarijiya saas dartiy may haboona lamba aakhire fadaw ini axaadiistan barad wadalika ey maadu kidakan laha min alishtimaali walixtiwaayi eh kan sheegay oo kulmiyowka iyo nayaw ixtiwiga e eh. daahironki daahire waay ey mun munkashifunkiitesugo liman ya n muuqde daahiri tadabara hua manka fiirfiiriyo hu madkuurka say firfiri e taamala firfiriy madkuurka watafakara fihi fi lmadkuuri kafkr وacala llahi ilaahay korsheeye alihi alkarimi sakaawogahay korsheeye ictimaadi tiirsadow kay haadi afartonkon xadiis ana kulmi fadaha ilahay an tiirsadew wa ilahi ila llahi ilahay antikeewa tafwili bandhikadow kay haadi irada umuuriy umuurta ilahay bandhikade si intoosiye wastinaadi wa ilahi ilalah ilah intikewa istinaadi tiirsadow kay haadi oo taaso e iltijaai megangal kay haadi wa fi lxadis lqudsi yamay kasugnaade ya ibna aadam calayka tawakul ilahay meeray ibnu aadamo ada korka may aha ini adi tala saarato waalay wacalaya alkifaayatu aninka kaafiyey ya ibna aadam calayka tafwidu ada korka may aha ibnu aadamo ini ad amarta amarkaan hayin bandhikat markad badhikaton hanad wlxifdu calaya anina kahefdiya xadiisaasaan kusugnaaday wa fihi fi lxadiisi ay lamay kusugnaaday man fawala amrahu amarsi lankin bandhikdo ilaa man ilaya anatikehain bandhikdo min umatika na umamado umuda kumid anain ah bandhikd xafidtuhu mankaasoy xifdiye min aafaati dunya addunye aafaatya i jiriyaalshe cuduryaalshe kuxifdiye waactabtu huroyehu manka min annaar kuhuroye fi cugba aakhirin xadiisna saasa kusugnaaday walxamdu xamda xamdo dhamaantis milkan wasticdaagan wakti saasanba xamdo ilahiya milki xamdo ilahiya mududi xamdo ilahiy likaas nagadiyo walxamdu xamdo dhamaantis milkan wasticdaagan wakti saasan law lilahi an sugnaadi wanicmatu nicman nicmada la helsiyo khalqida la deersiyona lilahi an sugnaati nicmana lilahi an wa bihi bisababi cawnihi wa bihi bisababi cawnihi alla kaalmadiis sabab shay ye atawfiiqu waafijin haati wa bihi bisababi cawnihi alla waafijintii sababkeed ye atawfiiq waafijin haati tawfiiq may leray khalqu qudrati daaca daacad awoodiya ini lang abuur filcabdi adoonka dhatisla ka abuur walcismatu wa bihi bilahi ilahay gobdis alcismatu alxifdu xifdiya haadi min almacsiyati lasku xifdiya ilahiy dadku xifdiye umaatad wa kheyrkan ilahay dad waafijiya wa bihi bilahi ilahi bisababi cawnihi cawnilah alla kaalmadiis sababkeediye atawfiq waafijin haati walcismatu dhoorsanaan haati ay alxifdu xifdiya haati min almacsiyati laku xifdiysa maaho wallahu aclam